بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وعلم ما جنا لكنا ما نسينا فضيك يا لطيف ربي صلاة أسرع يا كريم معك آية الثانية والأربعون حكاية صدني أفر أفرته إلمات عن ذنون المصري رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به waxaa laga wariyey qaala waxaa siri baynama ana asiru ano socohaayo fi jabali antakiya antakiya jabalkeedi id ana bijaariyatin ha isoo karisay kaanaha jaariya oo kaanaha ulatoe majnuna oo jini qabta وaleyha jubat suuf juba oo suufa korkeedi ahaadi fasalamtu عalayha wasalaamay faradad waa soo noqotay waa soo noqday alayhi الsalaam salaamta waa isoo noqday uma qaalat waxay tiri alasta danuun matido faqultu caafaaka allah ilaah ku caafiya kayfa caraftiini se i akoonsatay faqaalat caraftuka waxaan ku akoonsaday bimacrifati xubi lxabiib xabiibka xubigiisa akoontiisaan ku akoonsaday uma qaalat waxay tiri uriidu an as'alaka can mas'alati waxaan doonaa inaan mas'ala ku weydiyo qultu sali su-aala qaalat waxay tiri ayu shayin asakaa qultu albadlu walcataa waaye wax la bixiyo waaye siisma waaye sakaynimada qaalat waxay tiri hada kan ad sheegtay asakaa fi dunya addunyada sakaynimadeedi waaye markii addunyada la joogo sakaynimada taasaa loo yaqaana ay fama sakaa fi dunya fi diin diinta sakaynimadeedi maxaa waaye qultu waxaan dhahay sida almusaaracatu in loo degdego waaye ilaa taacati rabi alcaalamiin makluuqa rabbigooda daacadiis qaalat waxay tiri faidaa saaracta ilaa taacati mawlaa hadaad udegdegtid ilaahi mawlahaadi daacadiisi fawa waxa waaye maxaa ku dhim ama fawa an yatalica maa ku dhigan fawa an yatalica inaad saaraco waaye calaa qalbi qalbigaadi faida saaracta ila daacati lmawla deg degtid fahu sakaynimada waaway an yatalica calaa qalbika waanta laa turiidu minhu shayan inaa qalbigaada asdhaalacdo waayo mawlahaadi adoo xaggiis wax ka dooneynin in asdhaalacdo waaye wayxaka wayxaka kalima oo taraxumaa lahaa wayxaka yadanuun qof ood unaxaysta camalaa loo dhahaa warkaan ini uriidu an adluba minhu shayan ani waxaan doonaa inaan shay yani inaan shay an ka dalbaan doonaa mundu cishriina sana shay inaan weedistaan doonaa faastacyi minhu waa ka sadiigahaa makaafata an akuna inaan ahaado an kacabsahaay ahaan ka ajiidi suu nin oo xumaan luu soo ijaartay nin oo lasoo ijaartay oo xun inaan ahaadaan kacabsaayo anaan usabigaa idaa camala alaba alaba aluzati oo idaa camila ajiru suwa kaas lasoo ijaartay oo xun hadis camal falo ujraas rabaa taas camal aan aklaan diidaa anigane labaatan sano aan xaaja layahay ilah aan weydiistaan rabaa lakin waa kacabs waa kasabiy wayaas lahay walakin acmal waxaan u camal falaa tacdiima lihaybatihi haybadiisi aan weyneyhay aan wacaza caza jalaal wacizi jalaalihi ana weyneyhaa ilaahay jalaaladiis cizigiis aan weyneyhaa ahaan aan camal falaa uma marat waa martay watarkatnii waa idhaafta radi allahu tacala canha geeda ilaah ka ahaadee alxikaayat athalithati walarbacuun xikaayadii afarta iyo saddexaad can dinuuni aydan alaga wari radia allahu tacaala canhu nafacana allahu bihi qaala casiri baynamaa ana asiiru anoo ku socaayo fi tihi bani israail meel oo baagoy oo lu dhumaayo oo reer bani israail oo oo yani oo bahgooyahoodii ah tii waxaa dhahaa baagooya oo lu kafka ku dhumaayo ama kusoo ahaayo bahgooyran bani israa'iile id ana bijaariyatin aan aa isoo kadisay id ana bijaariyatin oo soo daamado aan la kulmay kadista kad istalabaha lwalahu oo walihii asdafsaday asdafay wareer anhu min xubi raxmaan ilaahay raxmaanaha xubigiis cizigiis wareerti asdafsaday asbooway isogteedi sidaas dhahay shaakisatan bibasariha naxwa asamaa oo xidhaeed ku dayey samada jihadiisa faqultu waxaan dhahay assalaamu alayka ya uktaah walaasheediya nabad kukaada faqaalat waxay tiri waalayka asalaam ya dhanuun so jawaab faqultu lahaa waxaan dhahay as min ayna caraftiini ya jaariya inteed iga baratay jaariyaay faqaalat waxay tiri ya bataal ninka bataalka aho camalka ka tegayo in allaha ilahi caza gaaliba ah wajala weynaayo kalaka alarwaaxa arwaaxdii waa uumay qabla alajsaadi jasadka kahor as uumay bialfey caamin lama kun sano kahor uma adaarahaa arwaaxdii ilahay waxaa isku wareeji xoola carshiga gaarihiisi waxaa wareejiyey famaa tacaarafa minhaa wixiis aqoonsaday talafa waa isku dumay wamaa tanaakara minhaa wixii isinkiray oo isdiidine ikhtalafa waa iskhilaafay facaraf facarafat ruuxii ruuxeyga waxay aqoonsatay ruuxa ka fi dalika aljawlaan wareega saas on onka wareegahay carshiga arwaax markii ruuxan ahaay ruuxii rubuxaada ay soo afoonsatay waanshadad markaasa inshaaday taqulu xaal ay dheheyso ina alquluuba quluubta laajnaatun mujanadatun jundiyaal oo laisku kulmiyey waaye lilahi fi lgaybi walaawaaye mujanadaton too lisku loo kulmiyey walilahi ilahay fi lgeybi alo aloo kulmiyey walahwaauna ahwayaalkoodayna quluubta takhtalifu waa iskhilaafaan famaa tacaarafa minhaa wixii is aqoonsada oo quluubta kamida fahuwa mukhtalifun waa isku soo duma wamaa tanaakara minhaa wixii is inkirana fahuwa mukhtalifun waa iskhilaafaan xadiidkii ashekii hore xadiid waa mogtahay qala dhunuun wcasri radi allahu tacaala canhu faqultu inii la araaka xakiimatan inii la araaki waxaan ku jeedaa xakiimatan to xukm usaaxiba inaad tihi calimini ibar shay-an shay mima calamaka allah wixii ilaahay ku bari xaggiisa faqaalat waxay tihi yaa abalfayl dacsa dhig calaa jawaarixika jawaarixdaadi korkoodi waxaad dhigtaa xibnahaadi korkeedi miisaan alkhisti tir dhig cadaalada miisaankiisa garsoorka miisaankiisi saar jawaarixdaadi korkeedi saar xataa yaduuba ilaa adka dhilaalo kulu ma kana ligayr illah wax kasta oo ahaada ilaahay geyrkiisi u ahaadi ilaa iska dhilaalo oo wayabqa lqalbu oo qalbiga wixii ilaahay geyrkiis dhan ah adka baxo wayabqa lqalbu markaas asbaaqi ahaado musafan xaal as yahay oo la saaf yeelay laysa fiihi gayru rab oo fiigiisi aan ahayn waxaan rabbiga ahayn caza qaalib ahaye wajala weynaaye waxayna idin markaas saas hadii sameysid yuqiimuka ilaahay waxaa isku joojiya cala lbaab idida wayuwaliyika waxaa isku asku wilaaya jadida wilaaya cusub asku weli yeelaa wayamuruka wayamuru lkhusaan dadka oo furahayaan khazaainkeeda qurhaasyaalkoodii waas amraa laka bitaa inay ku adeecaan faqultu waxaan dhaha yaa uktaa walaashaya zidini i ziyaadi faqaalat waxay tiri yaa abalfeer hud min nafsika linafsika nafsa daadi xaggeeda ka qaada nafsa daadi uqaado oo nafsa daadiya xaggeeda wixii nafsa daadi oo faa'ida oo intifaac ku leedahay uqaad qaada ilaahay waxyaalahaas wa allaha tacaala ilaahay adeec idaa kalowta hadii kaali ahaatid ilahi ada yuxibuka waa kujeclaha idaa dacowta yujibka waa ku ajiiba idaa dacowta hadii od ilaahay tugtid adiga markii khalwada ad ilaahay adeec adigana ilahay hadii tugtid waa ajiiba radia allahu tacaala canha xaggeeda ala ahaade waraximaha ala naxariiso insha allah alxikaayat alraabicat alarbacuun an qasim aljunayd waxaa laga wad radia allahu tacaala canhu xagkiisa ala ahaade qaala waxaa siri xajajtu cala lwaxdati waxdadii aan ku xijiyey anoo keligeyga ahay aa xijiyey fajaawabtu bimaka maka aan la dirsi fakuntu idaa juna lail waxaan ahaay haddii hawadii mugdiaawo dakaltu dawaafa dawaafkaan galaaye wa idaan bijaariyatina arkay duufu dawaafeyso wataqulu dheheyso أبى الحب أن يغفى وكم قد ختمته وأصبح عندي قد أناغ وطنبا إذا اشتد شوقي هام قلبي بذكره وإن غمت غربا من حبيبي تغربا ويبدو فأفنى ثم أحيا به له ويسعدني حتى ألذ وأطربا bal hub hubiga waa diiday hayafa inuu korsoomo hukm qad katabtu imisa jeer aan deeha mar aan fa faasbaxa cindii wuxuu ahaaday hubiga agteega waxaa isku ahaaday qad anaaqa oo jilbi jabsada wadanaba oo akalku dhistay ida shtada shawqi macnaha xubiga xaggeega aadas umakinsaday waayo manaa dhiigeega asku asku makaanu dureerkeeda asku dureersaa ida stada shawki hadii hilowgay as darnaado hama qalbi bidikri hadii hilowgay as darnaado qalbigey waa wareeraa xuskiisa isku wareeraa xabiibkey xuskiisa isku wareeraa wain rumtu qurban hadii qurbi an jiri dhawaasho min xabiibi xaggey xaggiis xabiibkey xaggiis hadii qurbi ka jiri dhawaasho taqaraba waa iisoo dhawaahaa saa isoo dhawaahaa wayabdu markaasaas isoo daahiraa maqaam weyn ay kaadoosaa faafnaa waa dhamaaha anigoo dhan maqaam alfanaa waa dhamaaha uma axyaa bi haddana usaan kusoo noolaa aan ku baaqi aadaa lahu wayuscidunii way way way dhureya hataa alada ilaan ka macaasado waadraba anka ka farxo qalbiga iska farxo waa mishaas oo kale qaala waxaas dhahay faqultu lahaa ya jaariya jaariyay ama tattakiina allaha ilaahay ma kacabsihaysido fi mithli hada almakan meehan oo kale oo kacbadi ah tatakalamina bi hada alkalaam adoo ku waramaysid hadalkan ilahay mau cabsihaysido hadalkaan oo kale ma meehan lagu wara maa faltafatata ilahi waay soo milcasatay qaalat waxay tiri waxyaal oo shook iyo xubi waxaasi kaata daarid kaasiti waa mugtahay yaa junayd ay tirias dhahay lawla tuqaa lam taranii ahjuru tiiba alwasani ina tuqaa sharadanii kamaa taraa can watanii afiru min wajdi bihi faxubuhu hayamanii lawla alla ka cabsi ma lam taranii miyaarka leheen ajru anigo oo ka tagaayo tiib alwasani gamaayana hurdada kiisi fiican oo wanaagsan anoo ka tagaayo miya arki lahen ina tuqaa laka cabsigaa sharadani ifijiyey kamaa taraa sid arkoosid can wadaniya si igasoo fiijiyey afiru min wijdi bi min ajli wijdi ilowa anqaw bi ilaahe ya an soo ordaa asda waan soo ordaa waxubu xubigiisa hayamani i wareeriyey uma qaalat waxay tiri ya junayd anta tatuufu bilbayt am birabi lbayt aday wax maa ku dhawaafey kacbada amase kacbada rabbigeedeed ka dhawaafey fakultu waxaan dhahay asda atuufu bilbayt kacbadaan ka dhawaafaa فرفعت رأسها ilى الsmاء samada kor uqaad madaxeedi kor uqaad qaald waay tii subxaanaka subxaanaka maa acdama ma waa xumaan waa ka nasihan tahay macbudo xumaan waa ka nasihan tahay maa acdama mashiataka fi kalqiga mashiadaadi oo khalqigaadi fi maxaa ku weynaan badiyey fi khalqigaadi fiigoodi doonistaadi maxaa ka weynaan badiyey halkigaadi fiigoodi maxaa ku weynaan badan halkunaa jiraanaas dhahay kaalaxjaar dhagax waayo yatuufuuna bilaxjaar dad oo iga iga dhan dhagax camal eh oo haddana dhagax le ka wareegaya waxyaab le waayo t hadalka oo usoo jawaabiyay kayaabtano junayd uma anshaa taqul waay guduka gashi taqul ay dheheyso يطوفون بالأحجار يبغون قربة إليك وهم أغصى قلوبا من الصغر وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم وحلوا محل القرب في باطن الفكر فلو أخلصوا في الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق بذكر وصار E, darsia la siihoyana junayd darsia siihosaa waxyaaba waaweyna ulaafosaa yatuufuna waxay dhawaafayaan ay tiri dadkaas khalikaas bilaxjaari dhagax yabguna qurbata wahayna rawaan ilaahi ay ka dhawaadaan xaggiisa ilayka xaggaada ay usoo dhawaadaan ay rawaanaan jira wahum xaal aksa qurba quluuban ay qalbi engegan yihiin min sahri dhagax xaggiisa wataahu waa wareereen falam yadri ma ogaanin minatihi waleer dartiis man humu dad ayaayihi ma ogaanin is oga bay iga naftiooda xaqiiqadooda wixiihi ma oga waxalo waxay degeen maxalalqurbi qurb dhawaashada maxalkiisii ay degeen fi batini lfikri fikirka gudihiisi ay ku degeen maxalalqurbi fikirka batinkiisi ay ku degeen falaw aklasuu fi lwubdi jaceelka hadii daacad ay ku jeclaan lahaan si daacade taabat sifaatuhum sifaadoodi oo insaaninimada ah waa celi laheed waqaamat sifaat lwuddi jaceelka sifaadiisaa soo joogsadeed lilxaqi xaqa usoo joogsadeed bidikri xuska ay xusays ahaan ay uu soo joogsa laheed qaala junayd waxaas dhahay fagushiya calaya min qowlihaa qoolkaas ay tiri waa waa ku miir daboolmay shaai shub maxamed falamaa afaktu markaan soo miirsaday lam arahaa ma arkin radia allahu tacaala canha eh ke habad sifaathm ano sifaadooda waa dami lahayd saasaytina mahuma habad mano fa wax damaayo waay no walo akhlasuu fi lwudi habad sifaathm Eh, hadii badl oo lashida laisnaqaamaynay habad eh, wasankaa ku jawaab ay haabad wasanka eh, waa kujoosina sifaadooda dami laheed oo qaamat sifaat lwudina lilxaqi ay uqumi laheed sifaada wudiga sifaadiis lilxaqi ilaahay xaqa ahaa bidikri ay uqumi laheed dikri oo ilaahay ay kusayso qaala junayd waxaas dhahay fagushiya calaya min qowliha walamaa markii afaktu lama arahaa radi allahu taala anha alxikaayat alkamisat walarbacuun an inun lmisriyi radia allahu taala anhu qaala laqitu imraatan fiti bani israil godadka bagoyiyaalka oo bani israail bagoy kamide anaag ula kulmi caleyha madratu min shaarin ambur bireed oo tin ahaay korkeeri ahaadi wahimaar min suuf iyo hawoog oo suufe wafi kafiha ukaazun min xadiid ul oo darna waa wadataa ul oo dar eh saas usha faqultu asalaamu alayki waraxmat ullahi rs faqaalat waxay tiri waalayka asalaam waraxmat ullah ma lirijaali maxaa isku keeni ay tiri ragga iyo wakitaabi nisaa maayaa loola khitaawo aafaak aafaaka la ilaaha ku caafiye ani adiga khitaabkaay maxaa isku keeni faqultu hanaayasdaa ana akuuka dunun misrigaan ahay faqaalad waxay tiri marxaban xayaka allah bisalaam ilaahay salaamka aku nooleeyo umrigaada aku dheereeyo so dhawaaw qultu waxaan ahay asla ma tasnaciina haahunaa mayha maxaa kasubiyoosaa qaalat waxay tiri kulama ataytu ilaa baladin yucsaa fihi lxabiib mar allah markiina imaado beled oo ilaahay xabiibka ahaay lagu caasiahay daaqa calaya dalika lbaled beledkaas dhan cariiriis u naqaa fa anaa adlubu waxaan jiri hooyaa bukcatan daahiratan meel oo daahir ah oo ilaahay lagu caasiy oo akaru caleyha aan kuhoowahay saajidatan anoo sujuudayo unaajiy on ula biqalbin qalbi oo daaba la ilaalay min shidati shawq asula ilaali ilaa liqaa'ihi yani lohilo kulankiis darnaashadiis asla dhilaali aan ula koodaayo faqultu waxaan dhahay as dhahay ma samictu axadan ma arkin yadkuru lxabiiba oo xabiibkiisi xusaayo axsana min dikrika oo ka wanaag badan adiga xuskaaday ma arkin as fa ayu shayin almaxaba maxabada maxaas yahay faqaalat waxay tihi subxaana allah ilaahuma kala zaalna kalima tacajub aana dhahoosaya anta alxakiim lwaacidaa tahay adi xakiimkii oo wacdi ayaa tahay watasaluni an lmaxaba ni su-aale miya awal lmaxaba ay jawaabti markaas maxabada bilowgeedi yabcathu cala lkadi daa'imi waxaas hafka ku soo bixihaa noob oo daa'im oo dhamaahin askusobtaha xataa idaa wasalat arwaaxum ilaa ay ka gaarta dadkaas muxibiinta arwaaxdoodi ah, waxay noogayaan ay noogayaan ay noogayaan ilaa ay ka gaarto arwaaxdooda ilaa cala safa haddii ka gaarto saafi ahaashada mee u koreeyo ilaa ay ka gaarto jaracahum haddii ay ka gaarto jaracahum min maxabatihi waxaas ka asku kabihaa maxabadiis xaggeeda ladidalka kuusayaalo macaan askabiha ascabsiha uma saraqad waa qaalisi waqarad makshiyan caleyha waxay dhacday idoo lamil daboolay falamaa faaqad markii soo milsatay allahu tacaala canha xaggeeda ilaah kadaad ahaaday qaalad waxay tiri xubuka xubayni xuba lhawaa waxuba lianaka alu lidaka وأما الذي هو حب الهوى فذكر شغلت به عن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك ولا حمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك xubka waa ku jeclahay xubeyn lama jaceylan ku jeclahay xub lhawaa midko waxawaaye huwa hawada jaceylkeedi waaye waxubana waan ku jeclahay jaceyl kalaan ku jeclahay ooaan ku jeclaada lianaka ahl lidaakaan ku jeclahay inaa ahl utihid inaan ku jeclaada jeclaha ahaan aan ku jeclaaday lamadaas xubi aan ku jeclahay maxbuubkeeda faama aladi hub huwa xub lhawa kani oo xublhawaaga ah eh, jaceelka oo hawada ah eh, fadikrun waayaas ay tiri oo shugiltu bihi dikri oo ligu shugliis oo adiga waxii ahayn xaggoodi liga shugliyey markaasaan kuxasuustaa waxaan ahayn maxasuusaay wa ama aladi anta haalun lahu kan adiga ahalka u tihid jaceelka oo adiga ahalka u tihid fakashfuka lilxujbi xujbigaad ifeedi ahaan waay aan ku jeclaadi ay tiri rijaab yaalkood ifeedi xataa araaka ilaa an kaa arko walaa xamda lii fi da walaa daka lii aniga maad maleeyay tiri kanitine an kumaadiha ikasiti xamdi maleeyas walakin kalkeeda laka alxamdu adaa xamdilah fida kan xub lhawa figeedina waa ku umaadihaa wada kaasina waa ku umaadihaa alxikaayat وama aladi huwa xub lhawa labada maclum isdila lakin shugli fashugli a shuglikey shugli an kushul an kushugloobni waayo huskaadi an siwaaka an shugloomi macnihii oo adaawatay xubaarsan tahay alxikaayat الsaadisat واlarbacuun an muhamed bin raafic waxaala wariy wili tarjum helin insan qaalat waxay tiri qaala waxaa tiri mohamed bin raafi eh, nafaxaadkiis ilaa nafsiyo amdaadkiis ilaa nafsiye akbaltu min bilaad sham aan ka imidaas tiri fabaynamaa ana fi bacdi duruq dariiq jididka qaarkoodii anoo ku socdo raaytu fatan nin shaab aan arkay caleyhi jubatu min suuf oo juba suuf wato wa biyadihi rakwatun gacantan waxaa ka fuulaa wiil oo yar oo oo wiil oo yar waayo oo biil wawaayo waayo no faqultu waxaan dhahay as dhahay ayna turiidu intee doonayey qaala laa adri ma ogi faqultu min ayna ji'ta intee ka timid faqaala laa adri ma ogi fadarantu muwaswisa nin waswaas qabaan umaleeyay as dhahay faqultu waxaan dhahay man khalaqaka yaa ku uumi waxay imtixaamuheeno fasfara lawnu midabkiis dhan waa isbedelaya al hataa kaanahu sibgun bizacfaraan usoo subiga bizacfaraan usoo camal zacfaraan lu kuday camalasna waa boortin oo midabkiis waa gaduud usoo dhan uma qaala waan waasiri khalaqanii hawakaana soo baraaru wixii hore dhan waa dhiwaay intay usocotaa intay katimid markii oo yaaku uumlihilaa aso asoo baraarugi uma qaal waxaa daa khalaqanii wahaay umay man laa yaczubu canhu midqaalu daratin qur-aansha qadarkeedii macbuudkii kacilayni xaggiis fi lardi a oo ahaaday walaa fi samaai samada midna kacilaynin qaraanshi qadarkeedii oo kacileynin macbuudkii kacileynin dhulka iyo samada kiska ahaada qultu macbuudkaasaay umi faqultu asdhaay asdhaay maxamed bin raafic yarxamuka allah ilaah kun aliste anaa min ikhwaanika aniga walaalahaadaan kamid tahay wamiman ya yanasu ilaa amhaalika adigoo kale nin dadka weeshtaan kamid ahay falaa tanqabid mini ha munqabid ha i noqonin nin ifiisigaay a noqonin waayo oo xagee akacarirsanin waayo faqaala waxaas dhahay ini wallahi awadu an jaclaha lo ajaaza lii awad ini wallahi aan ku dhaartay awad waaan waxaan jeclahay low ajaaza lii tarka ljamaacati hadis li fasaxi lahaay jamaacada ka tegi doori xataa anfarida ilaa an ka keli ahaado fi shaa'iqin jabal koreeyo korkiisa aan ku keli ahaado muniifin oo koreeyo sac bilmurtakaa oo koridiisi ay adag tahay o amase fi gaarin ilaa an ku kari ahaado god aan jeclaanayo oo jamaac oo lacali ajidu markaas oo aan helo qalbi qalbigee saacatan saacado aan helo oo yasu addunya addunyada xaggeedi aska ashalmaamaayo wa aaliha aalkeeda dhan oo ashalmaamaayo askusa aan helo aan jeclaa lahay faqultu waxaan dhahay as dhahay wamaa janad calayka addunyaa hata sta hata istaxaqat minka hada albugd maxay dembi kaa gashay adduunka ilaa oo ay kamuteysato naceebkaa naceebka xaggaada ay kamuteysato maxay ku yeeshay adduunka oo saas dhan uu fogaahaysi faqaala waxaa kudahay janaayaatuhaa waxyaalaha o i yeeshay oo janaayaadka ah alcamaa dhindha la-aan waayo can janaayatihaa an ka dhin aan ka dhinla la-aaday waxyaalihii yeesha an kadhin la aadi waaye waxay usuubisi oo xumaanta waxawaaye asdhahay xumaanyaalkeeda oon kadhin dha la aaday faqultu waxaas dhaan dhahay hal min dawaain tucaaliju bihi min hada alcamaa daawo mahaasaa ad ku daaweheysid dhindha la-aantaa xaggeedi aladi xajaba canii oo iga aniga iga xijaabi maa yuraadu bi wixii lala rabo ijaunaka waawaayo inaan ilaahay adduunka waxaa noola keeni inaan ilaahay aan ugo'no aan ku cibaadeysano bis waxa oo kaas iyo xijaabi daawa muhaasaa dhalaanta oo qalbiga oo ku dhacay oo daacadii ilaahay dhan aan ka xijaabsamin faqaala waxaas maa araaka taqdiru calaa hada alcilaaj aniga makuu arkooy inaad tu awoodid daawadan fastacmil min adawaayi daawada ka isticmaal aysarow ka ufudud daawada waa kala waa kala culi waa kala adag yahay kan fudud la isticmaal faqultu waxaan dhahay asla dawaan latiifan eh, daawo oo latiif wax aad taraayo oo sahl isoo sifeey sifli isoo sifeey qaala waxaas dhahay famaa daawuka bushigaadi maxaa waaye ah, qultu waxaan dhahay as xubu dunyaa addunyana jaceelkeedi waaye fatabasama waa muusaa waqaala waxaas dhahay ayu daa acdamu min hada daa utunka weyn waa jiraa asdhaay adduunja halkeeni walaakin kalkeeda asdhaay ishrab sumuma algadata sum yaalka cab oo oo waktigoo waktigoodi hor leeyahay oo cusub oo hadda le oo la suubiye cab walmakaari hasa waxyaalaha nafsada naceeyo naceysana cab oo adag kas taasiidku cab asdhaay walmakaada qultu waxaan dhahay tuma maada haddana maxaan sameeyaa qaala tuma mura mur muri sabra tuma waxaad caweysaa mura sabri sawarka sibirkiisa ab aladi laa jazac fiihi oo argagax fiigiisa aheen watacab aladi laa watacab aladi cab oo tacab oo aladi laa raaxata fiihi cab oo raaxa fiigiisi ahayn qultu waxaan dhahay haddana maadaa qultu waxaan dhahay uma alwaxshata waxa nin ciinka bedela ma jira lahaan soo sheegay uma mur asabra miya raada mashiri طري الطرية ثم مر الصبر عبد الذي لا جز فيه والتعب ومر التعب عبد الذي لا راحة فيه عبد كاحل السعودة مؤكسة قلت ثم ماذا قال ثم الوحشة التي لا أنس فيها qaraarkeedii cabguxshin cdlooshada alatii laus fihaa oo wehelfigeedii aan ahaanin walfurqata kala tagi oo laa ijtimaac maa iyagana qareerkeedii cad uma haddana maada maxaan sameeyaa qaalo casaytuma suluwa camaa turiidu laga sabra wixii dartid yani qaraarkeeda cab wasabra camaa tuxibu wixii oo jecashid laga sabro qaraarkeeda cab fain aradta hadii doontid fastacmil haadaa waxaana isticmaal fain aradta fastacmil failaa hadii kale fata'ahar gadaal gadaal noqo waxdar ilfitan gadaal isku celi fitanta kaka digtoonaaw fainahaa maxaa ykasai leyl mudlim cawdihii mugdigeeda saacooyinkeeda camal waaye qultu lahu cawdi mugdigeeda saacooyinkeeda camal waaye qultu la waxaa dhahay sida fadulanii calaa camalin yuqaribunii ila allah caza wajal camal itusi oo ilaahay i dhaweeyey faqaala waxaas dhahay ya akii qad nadartu fi jamiici alcibaadaat cibaadaadka dhan waa fiiriyey falam ara arfaca ma arkin wax ka koreeyo oo mase anfaca asiri waa isku shaki waa waa la shakiyey ninki sheega xikaayada shaki hooya falam ara ma arkin arfaca amase falam ara ma arkin anfaca wax ka nifci badan min alfiraari min annaas dadka laga ordo watarki mukhalatatihim laga tago dhexgalkoodi ya ahaya ya akhi ra'aytu lqalba waxaan arkayaa sdhahay casharata ajzaa tama qeyb asu kala baxaa fa tiscatun macnaa sagaal dadka macigoodayiin wajusun maca addunyaa hal hal hal hal qeybneh addunyana asla mac yahay asla mac yahay faman qawiya cala alinfiraad ninkii ku xoogaawo keli ahaashada oo dadka dhanka dhex baxo oo khalwa iska galo xaasa waxaas koowaa tiscata ajzaail min alqalb qalbiga hadgiis tamameer hadda dhan sagaal askalahaa sagaal a gacantiisoo gelay sis yani addunyada saas yani si oo si rawa ay unaqihaysaa askaarka xasuuskeeda waa joognaha tuma qaabacni falam arahu marka juska kale waa dunan lakin bes markaas qalbi qalbigaada dhan a lahaysa gacantas kusoo galaa si adiga oo raba isku yeelahaa dadka isku yeelahaa qalbigaada waxa waaye kan dadka laga dheeraa oo dadka dhexgalkooda u weyn addunyana badigee qalbiga dadka ay dhacsan tahay sagaalka meel tama meel o sagaalka meel dadka ay ula jirtaa marka waxaa in akhir wala gala maano qalbiga kulaayaysaa kan kalena adduunyadan qalbigaada kabixiyeysaa markaas qalbiga adaa laayeysaa falama arahu ma arkin fama gaaba cani wa ila ili falama arahu ma arkin radi allahu tacaala canhu alxikaayat asaabicatu walarbacuun xikaayadii oo afarta iyo todobaad can bacdi الصاalixiin waxaa laga wariyay radi allahu tacaala canhum ankooda ala kala qaala waxaa dhahay marartu bitabibin nin tabiib aan maray wa bayna yadayn hortiis ay joogaan jamcun min annaas jamci oo dadka kamid dad badan oo joogaan wahuwa yasifu lahum ma yashrabuna e, wixii cawilaayna e asifeehoya oo daawae asifeehoya fataqadamtu ilayh waa utagayaas dhahay fajasa yadi jasan latiifan gacantaas iga taab atibaa xikmadaas ilaahay siyaa e jira gacanta ku ogaaya habka jiradis taawano jasi waa jira jasa waa iga taabti asdhahansha gacanta si tartiiba وaqal li waasi dhaas dhahay araabika daan laysa yablughu waصfi waxaan ku arkooya as jiran oo waصfigey gaari karin oo aad uxeel dheer mana oo daran jiro oo aad u daran oo wasfiga aniga adda waصfiga aan kusii haayo oo gaari karin aan ku arkooya walakin bixamd illahi ilaahay anku aan kumadihaaye yubrika du lutfi ilahay oo lutfiga u saaxiibka aay waa kureysiya yani wa kufasiha hijradan waa kaasama tabiiha fasa fasaxat fasixtu min alaalaami sayxata mugramin satafta waqad abharta jumlata ma ukfii aalaamta xageedii aad lala hudootay nin caashiq eh mugram eh hayladiisa ad ad laxawga xaggiisi adna khaylisii qof caashik khayligiis khayli lahaay satakta waad run sheegtay waqad adharta jumlata maa ukfi wixiin qarihay jumladiisii aad i sheegt aad i daahirisay ada wax maa kama kan ma ogi lamada war lamada war waxaa kan tabiibka kan hore lesliyaas okaa kalamaad kala inasgahoya madhaci karo ay saas waay adalaka masame fasixtu waa qeeliye mkisisha saas isdhaya camal waayn min alaalaami sayxata mugramin nin cishki galay kayladiis oo kale sadaktu waan waan run sheeg waxaan dhahay sadakta waad run sheegtay aan dhahay aan kuqayliy waay mana saas u dhahaano tabiibka waqad adharta waa soo daahirati jumlata ma cindii ma ufi wixiin qarihaay jumladiis duduubkiis aad soo daahirisay saasaan ku kheyliy macnaha nin la hawshahaayo kheyligiisaan kheyliy anoo dhahaayo waar un sheegtay er? waxaad iisoo daahirisay wainkharihaay jumladiis manaa usmadhayno wasfigey gaari karin as dhahay wax sir sir waayo oo ninka le ma cadey karo fajud er lii biwasfin fihi buri min er adanaa sheeg as dhahay wasfi oo oh, kureysahay jiradan oo oh, aada igu oh, uslaati urees ahayo isheeg des faqad jala mabi wixii ihaayo waa weynaadi min siqaami jirideey xaggiis wixii igahaayo waa weynaadi wamin dulfi dulfigeey xaggiis wixii igahaayo waa weynaadi qaala fa adraka saacata saacadoos madax hoosge hoosgeey tuma qaala waxaasi dhahay ud curuuqa alfakri warkiga fakriga fakiirnimada xididaheedi soo qaado manaha xididka hadda xidid xidid oo lasoo qaadayo maha fakir nin sifoole waay manaheed ay saasayt waay maca waraki sabri caleynta sawarkane is isku isku keen isku soo qaada xididka oo fakiirnimada manaa acshaabta camalaas isku shabahooyaano daawada oo shay macnawi waay waxaa lagaadooy shay xisi camalas udigooya signas markas wax oo maxsuus camal as ulahadlooya fakiirnimada hadaheedi soo qaad waxaa isku keentaa sabarka caleentiisii maca ihlilaj tawaaduc tawaaduc tawaaducnimada dadka loo tawaaduco ihlilajkeedi daawo oo noo daaw daawayaalka la isticmaalo oo kamid e waayo uma alkil jumlata isku dar as dha dhamaantooda ku rid fi darfi lyaqiin weel oo yaqiine eh, yaqiinka weelkiisa dhexrid as maxaa waaye fakiirnimada sabarka iyo tawaaduca marka yaqiinka dhex as dhahay wajcal caleyhi marki weelsid gelisid as dhahay kushub maa alkashyati walxayaa alla kacabsiga biyaheedi iyo sariga oo ilahay laga sarigahayo biyihiis kushub wauqid taxtaho hoostiis kushid naara alxusni washajaa isku macnadaada shaja iyo xusniga tiraayada dabkiis hoostiis kushid uma safihi markas karkar karkar karkaro safihi sifeey bimun bimunquli muraakabati ilaahay oo markas qalbiga l laga dhowro oo lagu haayo shak shakiisa ku sifeey muraakabada fi jami ridaa fiigiis kushub hadana kuuza oraade ahaash jam kuuzadeeda kushub ad marki oo shakshakeysid oo filtrareysid oo safeysid wa kushuwaas dhahay jami riba wamzajhu ku ku dheh haddana marki saas kabacdi bisharaabi tawakul tawakulku sharaabkeedi ku dheh watanaawalhu ku qaado bikafi sidq runta gacantiisa ku qaado marki qaadahayd oo daawa ad qaadahayd washrabhu bikasir istigfaar istigfaarka kuusadeedi ku cad gacanta oo runta adi kuqabatid istigfaarta kuusadeedi ku cad watamadmad kuluqluqo bacdahu markii daawada cabti waa luqluqbaa mogtaaye markii oo cabtidaas dhaay bacdigiis kuluqluqo bimaa ilwarac xalaaleedis xalaal marasho yani biyihiis kuluqluqo marki intaan kukulanto waayo manaha wajcal hamiya ximyataka waxaad ka dhoorsaheysa iska dhig hamiy waxaa dhaha guri kudhiwaayo ad ka dhoorsaheysa mata iska ilaaliheyd duksukrooca ama shakor caas iska ilaalihayo waxaa ka heeleysaa ad fi tirki lxirs watama addunyada lu dadaalo laga tago addunyada lu dadaalo laga tago dadka wixii gacantooda kujir la dhadhamo oo laga tago samadaadi kaas ka dhig dhoridaas kaas kaasi ka dhig kaas ku soco fa inaka in facalta hada hadii adiga taanay suugsid rajawtu laka shifaa rajawtu laka shifaa shifaan ku rajeehaa inaad raasatid aan ku rajeehaa in shaa allahu tacaala waashadu marka waxay ishaadeen shucarada qaarkoodi kuwa mean kacaba qaadaayaan qul litabibi ida ma ji'ta tas'alhu hal fi culumika ma yashfi min alkamadi ini maridtu biwzaari wafajcatiha walaysa bi alamun ashkuhu fi jasadi qul liabibi abiibka waxaad u dhahdaa idaa maa ji'ta hadid u timaadid tas'aluhu adoo wax su-aaleysi hal fi culumika maa yashfi min alkamadi culumtaadi maku jiraa tiraayada an ihaayo wax iga shaafi haayo maku jiraa aniga as dhaha inii maridtu biowsali waxaan ku jiradi as dhahay dunuubteeda wafajcatihaa iyo naxtinta ay naxishay dunuubtaas aan ku jiraday walaysa bi alamu maana aniga jira maqawi ashku waan ka sheegahay fi jasadi maqawi aniga daawada u weyn iska daawe kan baadinka waayo kan daahirka waa laga daran yahay hadii nin tabiib utagesa ahaada nin camal oo oo qalbiga daawe karo oo ahal ah ahaado ig saas waay manaha marhaba